alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam baabu salaati almusaafiri walmariid waxa uu ka roobayaa baabkana salaat almusaafir oo uu baab yahay salaada musaafirka iyo walmariid qofkii xanuunsanaa salaadiisa markaa salaad gaar oy leeyihin ma jirta waxa weeyaan idaa kaana الshخص في sفر أو في mرض فkيfa يصلي الصلaوات المفروضة عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ma فردت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها زوج النبي وأحب الناس إليه qالت waxay tihi awalu maa furidat markii u horreysay la faral yeelay asalaatu salaada awalu maa ay awalu waqtin furidat isalaa salaada la faral yeelay ragcatayni ragcatayni be ay ka had ragcatayn fauqirat waxaa la daayey salaatu safari salaadii safarka ayaa uqirat ay cala ragcatayn walam tuzad iyada lama siyaadin wey wa utimat waa la dhamaystiray salaatu اlxadari salaadii qofka degan alxadar almuqiim aladi laysa bimusaafir xadar bimacnaa dee salaat alxaadir ayuu noqonaysaa iminka asafar iyo alxadar waa isku beeganaya alxadar maaha alxaadir lakin halkan macnaha ay ugu jirtaa bimacna alxaadir qofkii isagoo xaadirka ahaa iyo qofkii musaafirka ahaa salaadoodii waa la kala duwayo kii musaafirkaana sidii baa lagu dayay kana waa loo dhamaystay walilbukhaariy uma haajara waa hijrooday fa waxaa la farayla salaada arbacan xaala kowniha arbacan xaala ay afar tahay wa uqirat waa la qilay waa la daayey salaatu safar cala alwali sidii hore zaad axmed wuxuu kordhiyey ila lmaqriba salaada maqrib mooyaane fa inahaa iyadu witru nahaari waa maalinta witrideeda waila subxa subxa mooyaane fa inahaa iyadu taduulu waxaa dheeraanaysa fiiha salaada subax dhexdeed alqiraatu qiraaada dheeraanaysa xadiiskan caaisha marka riwaayaadka la isku wadageeyo iyo axaadiis badanoo soo socotaa waxaynu arki doonaa caaisha waxaaba iyadu leedahayba xadiiskaa hore asalku horta salaada marka hore ragcateyn ragcateyn be dabeedna salaadaha duhur cishaa waxaasoo dhan ba labaladaas baa tukan jiray markii horeyse nebiga lagu farayo alayh salatu slam ragcateyn ragcateyn be markuu rasuulku hijrooday alayhi salaatu wasalaam baa la kordhiyey salaadii waa la siyaadiyey oo salaada cishaayo afar baa laga dhigay duhurkii casarkii afar saasaa looga dhigay subixiina labadii baa lagu daayo cilada waxay tahay in qur-aanku dheeraanay maadaama qur-aanku dheeraanaya ragcadii baa lasoo gaabiyey oo iyada sideedii horaa lagu daayo maqribkuna sida salaada salaatuleylku ay witri u leedahay habeenkii oo witridu ay habeenkii u dhacdo ayay salaada maqribna waxay tahay witru annahaar sidaa awgeed baa waxaynu soo aragnay hadduu qofku salaatuleilku dhaafo mitran witridiisa ay dhaafto inuu tukan karo maalintii soo maaha wixii gelin horaa ah, duhurka wixii ka horeeya oo uu tukanayo laakiin iyadoo tamaama soo maaha shafci oon witri ahayn hadduu saddex ragcad tukan jiray afar uu ka dhigayo hadduu ragcad mitr ujeediya marka hore laba uu ka dhigayo oonu sidiisa ku darin sidaanay laba witri udhexdhicina maqribkii waa witridii raacsan maalinti saasaa dee xadiisku tilmaamaya marka salaada in lasoo gaabiyo iyo in la dheereeyo bimacnaa in la qasriyo iyo in la dhamaystiro marka ma safarka lagu jiro xadiiskan caisho culimada yidhi safarka marka lagu jiro salaada waa in lasoo gaabiyo oo laazim weeyaan sidaasi waxaabay ka dhigeen xadiiskani asalkii inuu yahay waayo iyadu waxay leedahay marka horeba salaadu sideeda marka safar lagu jiro waaba labada ragcadood halkeedun baaba lagu daayay marka haddii ciladii safarku timaado waa in halkeedii la gaadhsiiyo labadaa laga dhigo ilaa di labadaas labadaa laga soo reebay mooyaane marka hore iyagu laba iska ahaa qaarna ay saddexna yihiin awaluba fridat salaatu salaada marka hore la furayo ragcatayni kaanat fawqired waa la daayay salaatu safari wa utimat waa la dhamaystiray salaatu اlxadar salaadii degenaanshahana alxadar waa qofkii markuu ida kaana xaadiran walam yakun musaafiran xadar waa xaaladda degenaanshaha asafarna waa xaaladda safarka walilbukhaariy uma haajara waa hijrooday oo xaalad marka xadiiska hore mu cadaynin goortan la dhamaystiray goormay ahayd lakin xadiiska dambe riwaayadda dambe waxay ku cadaynaysaa in goorta la dhamaystiray hijrada kadib ay ahayd oo saddexdii sanadoodee rasuulka ala sala slam maka joogay inuu soo hijroonin salaadu ay faralka ku ahayd inuu laba laba ragcad soo jiro uma haajara waa hijroodo fafuridat arbacan baa la far la yeeliy waqirad waa la dayay salaatu safar cala alawali sidii horaa lagu daayay sidee labadii zaad axmed wuxuu kuri ila lmaqriba mooyaane maqribku mooyaane iyada lama lama siyaadin fa inahaa witru nahaar iyadoo witriin mahaarta maalinta markaa sida laga fahmayo markii la faral yeelaba iyadu saddexdaasaa lagu faralyaa waila subxa subaxa mooyaane saasoo kale fainaha tatuulu fiihi alqira'a qiracada la dheeranaya iyadu laba subax cishaayiga iyo duhurka yaha lamid ahaato laba ragcadood ha ahaatee lakiin iyada lama kordhin oo qur-aankii baa loo kordhiyey waqur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda wacan caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya sala allah alay sl nebigu kaana waxaa yaqsuru mid gaabiyo fi safari safarka wayutimu oo dhammaystira wayasuumu mid sooma ayuu ahaa wayuftiru afura rawahu darqudniyu warwaatuhu hiqaatun ila anahum macluulun xadiisku markaa waa cilaysan yahay ciladaana sheekh albaani w ku daciifiyey wlmaxfuudu xadiiska maxfuudka an caaisha min ficliha caaisha waa laga hayo min ficliha ficilkeedii waqaalat waxay tidhi inahu arrin wuxuu yihi laa yashuqu calaya culays iguma aha aniga akhrajahu hore ee caaisha ay ka soo warisay nabiga alayh isalatu salaam markaa waxay ka warrantay xaaladiisii haddana labada wajibayna inuu u dhigi jiray rasuulka alay slat slam isagoo safar ku jira inay dhacday salaaddii inuu soo qasriyey isagoo safar ku jira inay dhacday salaadii inuu dhamaystiro oon waxba ka bedelin isagoo safar ku jira inuu soomay inuu afuray waaye laakiin xadiiskaasi uu ciloobay maxfuud mar hadduu idhaahdo waa xadiiskaa cilaysan cagsigiisa caaisha markaa waxaa la hayaa xadiiska maxfuudka ah xadiiskaa hore waa shaad buu ku noqday saase in ay nabiga aanay ka warina iyadu ay samaysay aleyhi salaatu wasala iyadu radi allahu ay samaysay oo nabigu alayh salatu slam aanu samayn ha sameeyo nebigu laakin dee iyadu ay siday soo warinayso iyadoo nabiga ka soo warisay inay salaada salaadiisu marka hore ahayd laba laba oo sideedii lagu daayay marka safarka haddana caaisho waxaa la arkay salaadii dhammaystiraysa waxaa la arkay caaisho soomaysa safar iyadoo lagu jiro dabeedna markii la weydiye waxay tii aniga waan awoodi karaya culaysigu maaha oo maxaa horta salaadan iyo soomkan loo gaabinaya soomkanna loo afuraya salaadana loo gaabinaya asafar waa madinat lmashaqa soo maha safarku markiisa hore waa maxay waa qidcatu min annaar aw min alcadaab siduu nabig uri alayh isalatu wasalaam culayskiisuu leeyihi yamnacu axadakum wa sharaabah midkii wuxuu udiidayaa u cuntadiisi iyo sharaabkiisi markaa rasulka ala sla talooyinku bixinaya waa kamid ah qofku markuu hawshiisa soo dhamaysto si deg dega ah ehelkiisa ugu soo noqdo safarka ayuu iska sii jeclaysan qofku o dee salaadii iyo cibaadadii waxyaala badan bu dee culays badan buu leeyahay weliba dee safarka waktigaana uu kasii culays badnaa iminka xilligan uu yahay weliba dee waad arkeysaa qofkii in yar lagu hadii lagu dhahdo ayaynu dirki ku socon karnaa maxaad marnaysaa markaa qole culays iyo dhibaato iyo rabshad iyo kolba awr la rarayo mid la furay iyo biyo la iyo ya iyadoo dhulku xayawaan iyo wax kasta u leeyahay marka almashaqatu tajlibu taysiir soo qaacidadii bay ahayn mashaqadaa fudayd soo jiidaysa ilahayna wuxu uhi allahu bikum alyusr walaa yuriidu bikum alcusr ilahay marka hore fudayd bu idinla doonaya de culis idinma doonaya dee fudaydku idinla doonaya waxaa kamid a salaadii halkay idinku dheeraan lahayd soo gaabisaan iyo inaad jamcisaan iyo wax lamid marka iyadu mar haday fahamtay ciladu inay tahay mashaqadaa waxay leedahay aniga culaysigumaah ilan qof xoogna oo dhalinyarana way hayd oo rasuulku markuu ka garooday radia allahu canha ayaabay ahayd sideed iyo toban jir markii ay geeriyootina dhowr iyo lix bay ku geeriyootay inahu laa yashuqu calaya iguma cusla bay tihi aniga almuhim laakin waxay tilmaamaysaa un fahamka hadday haddii la odhan lahaa salaada safarku waa labadaasunoo lamaba dhaafinaya xadiiska hore saasaa laga qaatee in asalkiiba lagu socday oo labadaas ay tahay salaadaasi tanna la kordhiyo o afartan ay tahay haddana iyadii ficilkeedii mar haddii khilaafay waxaa waxay waxaa qaadanaya halkaa in labada wejiba ay banaan yihiin wa can ibni cumar radi allahu an canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam in allaha ilahay yuxib wuxuu an tuta in lala yimaado rukasuhu ruqsooyinkiisa waxyaalaha uu baneeyey ee dadka uu sahlay kamaa yakrahu siduu ilaahay u nacayo u dhiibsanayo an tu'taa in lala yimaado macasiyatuhu macasiyadiisa rawahu axmed wasaxib ibn khusayme ibnu xibaan wa fii riwaayati warin kale waxay ahayd kamaa siduu jecel yahay an tu'taa cazaa'imuhu waxyaalaha rukaska ka soo horjeeday cazaaimta waajibaadkiisa sida ilaahay u jeceliyey in lala yimaado ayuu jecel yahay rukastiisana in lala yimaado xadiiskana waa qaacido aada ruksadu waa maxay waa shay matala qofka loo sahlay oo marka hore culays aha kasoo qaad umay banaanin qofku inuu afar ragcadood tuka yani inuu laba ragcadood tukado marka uu xadarka yahay inuu iska afuro isagoon wax dhibaato ah iyo mashaakilkana aanay jirinna umay banaaneyn laakiin safar buu galay mashaqaa timid ruksaa la siiyey marka ruksadaasi waa maxay waa wax ku meel meelgaadha maaha si sii daysanun waa ruqsad waa ogolaansho xaaladdaa iyada cilladaasi markay meesha ka baxdana ka baxayso markaa xadiisku keebuu rajaxaya qofku inuu soomo iyo inuu afuro masalan soomku isago waliba inoo iman doona inuu salaadii qasriyo inuu dhammaystiro inuu jamciyo iyo inuu mid kastaba gaarkeeda iskaga tukado keebuu rajaxaya xadiisku in ruksada la qaato oo ah iyadoo tanna kuu banaan tahay ilaahay baaba jecel subxana wa tacala mar hadduu shayga kuu baneeyey culays ma haysa saarine shaygaa la kaalay oo alle subxaana wa tacaala sida aanu raalli uga ahayn macsiyadii uu xaaraam yeelay in lala yimaado ayaa ilaahay subxaana wa tacaala cagsigeeda uu u jecel yahay waxa uu ruqseeyun waa kuu jaa-isna xaaladdii ay xaaraanta markii lagu xalaaleeyey la kaalay cazaa'imuhuna markaa hore waxay iska soo horjeedaan macsiyatuhu halkan kalena in allaha yuxibu an tu'taa ruqasuhu kamaa yakrahu an tu'taa casaa'imuhu casaaimtuna waa shaygii go-aanka ahaa ee waajibka aha in salaada af la tukada waa marka xadar lagu jiro marka safar lagu jiro in laba la tukadaana ha waa ruqsa markaas sida ilaahay marka horeba u jeceliyey markaa faralka u waajibiyey oo qofku wuxuu ilaahay ugu dhawaado ugu jecel yahay tahay faralkaa uu la imanayo ayay rugsadaana wanaagsan tahay inuu qofku la yimaado marka inuu xagga rugsadda qaato laakiin sida kalena ay shaahisu tahay baa laga qaatay laftiga xadiiska waana lakin xadiisku qaacido guudo wax badan oo xaaladda mushaqada iyo culeysku jiro sahlan matalan ka soo qaad salaada la jamcinaya waktiga roobka haddii mashaqo iyo culeys jiro dad baa laga yaaba xoogaa inay yaro jiitamaan oo diidaan qadiyadaas o lugaha ay iyadoo dee dadka qaarkoodna un laga yaabo in mar kastaba ay wadaan un oo ay idhahdaan waaba sunne waa waa jais waa arrin ruqsaune marka qofki mar haddii shaygan ilaahay ruqseeyey dee ummadda ha u diidne hana karaahaysan ilahay waaba jecelba in allaha ilahay yuxib u an tu'taa ruqasuhu kamaa yukrahu an tu'taa macsiyatuhu wa fii riwaayati kama yuxibu an tutaczamihu xadiiskuna waa saxiix وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasulku وxu ida khرaجa haddii kaana rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxuu ahaa إdaa khرaجa hadduu baxo masيرaةa ثaلaaثaةi أmyaali masaafad masiira in la socdo ثaلaaثaةi أmyaali saddex mayl aw faraasika amba saddex farsakh صalىa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray rawaahu mslim wa canhu anas waxa laga wariyay qaala wuxuu ihi kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam min almadiinati magaalada madiina aanu ka baxnay ilaa makata makaanu u baxnay fa kaana waxaa yusallii mid tukadaa ragcatayni ragcatayni laba labo ragcadood xataa rajacnaa ilaa aanu soo noqonay ila lmadiinati magaalada madiina aanu kusoo noqonay muttafaqun caleyh walafdu lbukhaariy an ibni cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu uhi aqaama nabiyu sala allahu alay waslm nebigu wuxuu deganaa tiscata cashara sagaal iyo toban cisho yaqsuru oo uu gaabinayey wa fii lafdin bimakata maka ayuu deganaa tiscata cashara yowman sagaal iyo toban cisho dabeedna markaa wuu gaabinayey salaadiina rawaahu albukhaariyu wa fii riwaayati liabi daawuuda waxay ahayd sabca cashrata toddobiyo toban wa fii ukra khamsa cashrata shan iyo toban walahu abu daawuud wuxuu leeyay walahu ay waliya abi daawuud can cimraan bin xusein hamaaniya cashrata sideed iyo toban waa daciifiir taa sideed iyo tobanka sheekh albani walahu abu daud wuxuu leeyay can jaabirin aqaama bitabuuka tabuuk buu rasuulku deganaa cishriina yowman labaatan maalood maalmood yaqsuru salaata oo salaada u gaabinayay waruwaatu xadiiska ruwaadda warinaysaa hiqaatun qaar lagu kalsoon yahay weeyaan ilaa anahu laakiinse ikhtulifa waxaa la ysku khilaafay fii waslihi xadiisku ma mawsuul baa mise waa munqadic way labadan xadiis marka xadiiska dambe weliba riwaayaadkiisa la isku wada daro iyo saddex xadiis bay noqonayaan be iyo riwaayaadkooda waxa musaafirkii haddaba inuu qasrinayo garan maayo uu soo gaabinayo inuu dhamaystiraana inay u banaantay labadaas horta qowlkaasa saxiixa lakiin haddana waxaa la isweydiin kara su la iswedina waa maxay suaalaha aalaha la isweydiinaya safarka la xidhaa waa maxay ayu safar yuqsar fi kuli safar aw safaru طaaca wsafar اlmubaax aw ilwaajib safarka macsiyada loo safray nin baa doonaya inuu dad soo dilo safarna u galay ya amba inuu wax soo xadaa doonaya safar buu u baxay midna safar waajib u baxay oo xaj buu u baxay amba jihaad buu u baxay amba cid ka wax kalo waajiba u baxay mid baa safar sunaa u baxay dalaabulcilm sunno amba cumro uu soo gudin amba wax lamid a ah, almuhim safarkaa dee iyo safar mubaax oo iska caadiyahoo tijaaradiisa iyo hadduu dano u iska tamasho tegayo u leeyay ha meel hebla soo baranaya amba soo egayaayo de safarkaa waajibkaa ah iyo kaa mubaaxa ah iyo ka sunnaha iyada halkaa inoo dhig waa safarkaba dee asalka ahaa ee salaadan loo gaabinayo ee loo afurayo axkaamtii musaafirka axkaamtii safarka qaadanaya qofkiina axkaam lmusaafir uu qaadanaya isagu safarka macsiyada qofka adoonaya in soo sameeyo haddana caynkaa culimada aad bay iskugu khilaafeen qaarkood baa yidhi safarkuna waa cilo waxa uu sameynayana waa cilo kale marka sida wallahu aclam inaan safarka macsiyada salaada iyo cibaadadii loo gaabinaya ayay badan tahay oo haddii kale waxaa loo dhibi yaraya qofkii in arrimihiisii loo sahlo su-aasha kale meesha imanaysa waa maxay tahay safarka qaadanaya qofkii uu musaafir noqonaya taxdiidkiisu muxuu noqonaya halkuu ka bilaabmaya halkuu ka bilaabmaya waxaynu uga jeednaa bimacnaa halkuu ku dhamaanaya intay leg xagga maalmaha marka la eego haddii qofkii doonayo inuu labo bilood iska soo joogo meel heblaayo amba uu sanad iska deganaado amba uu isleeyahay alaabun kasoo qaado oo dabeetana kolba intay kugu qaadato hadday sanad kuu qaadatay hadday maalin kugu qaadato hadday saddex kugu qaadato oo mutaradidkaa u yahay su-aalahaasuna baa halkaa imanaya marka xadiiska hore kaana rasuulu llahi salى اllahu alay waslam ida kharaja masirata halaaثati amyaal aw faraasika sallaa ragcateyn culimadu qaarkood way xadideen markaa farsaku waxay odhan jireen af soomaali qoladii soomaalida markay macnaynayaan culimadii soomaalidu ari arifoof bay odhan jireen eh, arifoof in ari loo foofiyo waay waxaynu u baahanay haddaba nin ari raacay oo aan dee dulaadka ku meeraysan <laughs> dulaadka ku meereysan dulaadka ma garanaysaan ya anigii oo sabi unahoo saba reer siigadoon isku aasiiyo maxay saba reer ka fogaanin gabaygu wuu i sugnaayee aan sidii yohegna kaa nasiib ka nasaar bu timi caddeyn anigoo carruuro is ciyaalo ku meereysta marka dee nina waa nin adhiga meelaha yar ku eegaya nina waa nin adhiga meelaha u daqiinaya intee lag buu socon karaa imise kilomitr bal kilomitr baa imika inaga maskaxda inaga qabsaday aynu garanaynaa idinkaa doonaya bal inaad dhadhaweysaan kale culimadu waxay dhahdeen sheegi doonaa haye saaxibu nadara alakhir ya saddex kilomitr salaas kilomitrat way saddex kilomitr mana kaas yidhi haye saaxib alcimaama laba kilomitr iyo waayo aada baas kugu dhowdin haye saddexdaa kilomitr ya lix iyo toban kilomitr har mala ad ciyaal facebook baa tali waxaan uga jeeda ciyaal facebook qolada reer magaalka baan ku dhahdaa imika ma aha facebook kale sd meysan lix iyo toban kilomitr adhigu miyuu daaqi karaa galab tiraya soo caraaminaya so dhexda waraabu kaa cuni maayo waay haye saddexdaa kilomitr waanu ka badan kara ilaa shan kilomitr oo kale u gaari karaa baan isticmaalas waay marka halaaثata amyaalna maylku maylku waxa weeyaan wuxuu udhigmaa kilomitr iyo barh buu waliba ka badan yahay adu waa kilomitr iyo ilaa lix boqol oo mitr waa laba kilomitr oo afar boqol la amba ku dhow dhowda bal markaa saddex farsak iyo saddex mayl tii shanta kilomitr baa u dhowee arigaasi inuu shan kilomitr saddexdaa mailna inay shan kilomitr isku soo fadhiisanayaan saddexdaa farsakna farsakiiba u noqonayo kilomitr markaa halkan laakiin isku mid baa laga dhigaya waay halkaa imika xadiiska waynu hayna muhimadda xadiiska inu fahmin baynu ujeednaayo hadhow tarjiixa iyo bal arbacatu burud baynu arki doonaa afar burudne markuu marayo in haddana rasuulka alay sala slam bilaabi jiro wa canhu qaala kharajna maca rasuuli اlahi salى اllahu alay slm min almadinati ilaa makata fakana yusali rakcatayni rakcatayni xata rajaca ila lmadinati waa masaafo dheer maka iyo madiina waa afar boqol iyo konton kilomitr bay isku jiraan wax ku dhow weliba waxa laga yaaba berigaa marka laga bilaabo dee maki aad bay u yarayda madiine aad bay u inay dee shanta boqolba ku dhawaadaan iyo waddado qalqalloocda iyo waxaasoo dhan markaa taas iyadoo masaafo dheer rasuulka alay sla slam intaa laakiin uu safarka ku jiray u waday salaadaa uu gaabinayay oo labadaa ragcadood labadaasu tukanayay oo intuu qofku musaafir yahay u socdo xadiiska waxa laga qaadanaya intuu socde qofku musaafirka safarka ku jiro sanadabaha qaadata weli u ciladii safarka ku jiro wa can ibn cabaas anhu qaal aqaama nabiyu sala allahu alay slm yaqsuru uu gaabinayay fii lafdi bimaka tiscata cashara yowma sagaal iyo toban cisho maka <clears throat> markuu qofkii meel tago safardheer buu galayba bal culimadii mucaasiriinta ahaa markay qiyaaseen lix iyo toban farsakh iyo meelaha waxay ku qiyaaseen siddeetan kilomitr siddeetan iyo waxoogaa sagaashan iyo waxbay gaadhsiiyeen sagaashan kilomitr inta midna safarkaa loo gelayo kaba soo qaad qof baa isagu boqol kilomitr ba oo intii laisku waafaqsanaa bu gaadhayba laakiin wuxuu doonayaa magaalada inuu joogo bil buu doonayaa inuu joogo bishaa kadibna uu iska safro miyuu salaadii gaabinaya axkaamtii safarka miyuu qaadanaya xadiiskani muxuu caddaynayaa rasuulku alayh salatu slam isagoo doonaya maka inuu ka noqdo oo madiina uu ku noqdo ayuu sagaal iyo tobankaa cisho ama toddobiyo tobankaa toddobiyo tobankaa culamada waxay yidhahn waxaa maalintii uu kasoo baxay iyo maalintii uu galay baa laga yaabay inay ka reebeen qolada toddobiyo tobanka sheegta qolada sagaal iyo tobanka sheegtana labadaasay ku dareen waa qiyaas kolleybo dee waa dhici kartaa xataa inuu cabdillahi bn cabas ilaa sagaal iyo joogay sideeyo toban joogay tiradu mushkilad ma laha inta doonaba joogo intaa inuu salaadii gaabinayay oo uu qasrinayay musaafirka uu qaadanayay isagoo weliba maka markii hore rasuulku deganaa lakin de ilahay darti uga hijrooday oo imikana safarun ku ah waxaa xadiisku markaa daliilu yahay culimadu waxay idhahdeen in badanoo ka mid ihi hadduu qofku doono inuu magaalo joogo oo laakiin ka noqonayo de ka safrayo tusaale ahaan bil baan yaan joogayaa bui waxay idhahdeen afar cishunbaa ayuunba qasrintii iyo axkaamtii safarka qaadanaya afartaa cisho afartaa cisho markuu saa sameeyo wixii intaa ka dambeeya uma banaana inuu musaafir iska dhigo waayo dee niyadduu ka niyooday iqaama muddo xadida buu niyooday muddadaasi hadday afar cishaba ka badato afar uba qofkii laga ogolaayo inta kale waa dhamaystiraya culimada qaarkoodna waxay lehin ilaahay idankii muu joogo sanad hadduu doono mar hadduu hawshii saasun hadday ku dhamaatay hadday berri ku dhamaatay hadday sanad ku dhamaatay saa ay tahay haba niyoodo markaa bishaa ku dhamaystire xadiiskana daliilo inaan afar cisho la xadidayn marka waxaa la isku waafajin karaa waxaa la isku waafajin karaa hadduu qofku doonayo inuu iska joogo muddana u niyoodana afarta ha kusoo gaabiyo hadduu laakiin isleeyahay berri ka safar maanta ka safar hadduu saa isleeyahay ya hadduu isleeyahay haye haye hadduu isleeyahay maxay goraha waxaan filaya caalam kale aan ayna wada joogin <laughs> hadduu isleeyahay hawsha berri hadday ku dhamaato dhaqaaq oo lagu yihi saa daba soo noqo ta kuxsigii xigto soo noqo ha toddobaadkanaad insha allah waanu ku dhamaystiran oo ay dhowr bilood ku qaadato way qaadatahay markaa isagu musaafir bu iska soo dhigaya waxaana laga daliishaday waxaa la soo wariyey cabdillahi ibn cumr oo kale iyo radi allahu canhuma markii ay dee jihaadka galeen ila raggan culimada baan baana mujaahidiinna ahayn waxay jihaadkii waktigii weliba aabihii haystay radi allahu canhuma cumar ibn khadaab waa kii aada xaggaa loo sii durkay iyo ilaa ruushka ruushka marka le dee degaanada ruushka hoos yimaado meelo kamida ah baa la gaha dhulkaana baraf baa ka dhacayay lix bilood baan barafba madaxa la qaadayn dee dabeetna lixdaa ba barafkii u xidhay oo halkaasii joogeen intiiba way gaabinayeen salaadii iyo musaafirin bay ahayn maxay ahaayeen musaafirin ilaa culimada qaarkood ay ka gaadhsiiyeen ardayda jaamacadaha ku jira eela saddex sanaan jaamacaddaa ku jirayaayo dabeetna waddankaygii baan ku noqonaya waa musaafir wa ah, nin dowladda dhiganaya oo ku noqonaya deegaankiisii oole intaa dowladdu socotaan ma garanaysa dee markuu dadka la tukanayo xadarkaa ah mooyaane inuu markuu hadhow meelaha iska joogay dha waar anu musaafir baan ahay labadeeda ragcadood hadda weli laakin anigu way yidhahdeen maan ku idhe kumaan <laughs> ohan waxaan kuu sheegaya macanaa mawduuc maan doonaya inaan yar fahamno marka hore almihim waxaan insha allah kusoo noqon doonaa xiisadda aynu berri u leenahay arrimahaas o dhan bay dib ugu so noqon insha allah lakiin waxaan jeclay intaa ka hadhay inaynu dhadhaweyno lafdiga xadiiska وعن أنس رضي الله عنه قال كان رsuل الlahi صلى الله عليه sلم رsulku wuxuu aha ida اrtaxala hadduu guuro ida اrtaxala haddii uu guuro oo rarkiisa uu raro bimacnaa safro ida safar qabla an taziqa الshamsu ay qabla an tamiila intaanay bartanka ka leexanin akhara duhra mid duhurka dibdhiga ilaa waqti lcasri ilaa waqtiga casriga casarka la suga uma dabeetana nazala ka dega nazala dega oo nazala can raaxilatihi oo fa jamca baynahumaa jamciyo labadoodaas isku geeyay labadee alduhr waalcasr oo ah jamcu taakhiir fain zaaqat ishamsu hadday maalat ishamsu cadceedu leexato qabla an yartaxila intaanu guurin salla duhra duhurkuu iska tukan jiray sidiisa uma rakiba mutafan caleyh uma rakiba dabeetna gaadiidkiisu fuliya uu safraayey wa fii riwaayat alxaakimi fi larbaciin biisnaani saxiix salla duhra walcasra uma rakiba duhurka iyo casar ku tukanayay halkaa uu yihi salla duhr markaa tan damba sii caddaysay oo inuu duhurkii casarkii markana casarkii buu soo rari jiray weeyaan oo uu keeni jiray duhurkii abi nucaym fii mustakraji muslimi kaana wuxu idaa kaana fii safarin hadduu safar rasuulku ku sugan yahay fazaalat isamsu cadceedu ay ka dhaqaaqdo bartanka waa waqtigii duhurkaa la gaadhe salla duhra waalcasra jamiican duhurka iyo casarkaba jamc u wada tukan jiray hal mar oo jamcaasi waa maxay waa in casarkii lasoo raray oo waa jamcu taqdiimkaasina uma rtaxal wa can mucaadi radi allahu canhu qala wuxu uhi kharajna maca nabiyi sala allahu alay sl nabig la baxnay fii qaswati tabuuka غزwadii تبوk تبوk waynu garana waa آkhiru غزوة غزaha النبي صلى الله عليه وسلم waa qaswadii u dambeysuu nebigu duulo في sanaةi تiسع min الهiجرة sanadkii sagaalaad تبوkna waa xagga xuduuda sham ee urdun urdun iyo sacuudiga iskaga soo dhawaadaan iminka sacuudiga raxsanta lakin xuduudda urdun weyn kharajna mع النبي صلى الله علي sلم في غزوة تبوka fakaana waxaa yusalii mid tukada aلظuhra wاlcasra jamiica duhurka iyo casrka ayuu tukan jiray si jamca si macnaa eh, la isku geeyey markaan ku horreysiin jiray inooma sheegin walmaqrib walcishaa jamiican saasoo kale ku horreysiin jiray inooma sheegin labadii wajabada inay kolba isaga tani ugu jirto qofka musaafirka amal qaadanay wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qala wuxu qala rasuulu llahi sala allahu taqsuru salaa salaada ha usoo gaabinina fii aqali min arbacati burud afar burde wax ka yar min makata ilaa cusmaana oo u dhiganta maka meesha la dhaahdo ilaa cusmaana meesha kale cusmaan maka marka laga bilaabo ilaa cusmaan waa meel u dhow makeen rawahu darquniyu biisnaadin daciifin xadiisku daciif wasaxiixu anahu mawquufun waxaa se saxiixa inuu mawquuf yahayoo hadalkii cabdillahi bni cabaas uu yahay kada akhraja ibnu khuseyma isagoo kada sidaasuu kusoo saaray sidee ay mawquufan ay akhraja ibnu khuseyma maxamed bin khuseym oo kusoo saaray saxiixiisa wacan jaabir radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alay slm khayru ummatii ummaddayda kugu khayrka badani aladiina kuwii weeyaan idaa asaa-uu hadday wax xumeeyaan oo ay dembaabaan weeyi asaa-uu bimacnaa adnabu istakfaruu ilaahay dembi dhaaf weydiista wa idaa saafarow hadday safraanna qasaruu wa aftaruu qasaruu salaada gaabiya wa aftaruu afra taasa kuwaasaa ummaddayda u khayr badan akrajahu طabraaniyu في اlawsat biisnaadi ضaciif isna waa daciif baa lagaa yihi wa huwa fi mursali saciid bn musayab saciid bn musayab mursalkiisa weeyaan cinda albayhaqiy bayhaqi agtiisa mukhtasaran isagoo lasoo koobay saciid bn musayab waa taabici waxaana dhalay saxaabigii la odhan jiray musayab binu xasan waana ka mid yahay min bani reer bani maqsuum weeyaan khaalid bin walid iyo umusalama iyo kuwaas waa taabiciinta raggii ugu cilmiga badnaa weeyey ragga taabiciinta ah saciid bin musayib iyo saciid bin jubayr iyo xasan albasri iyo waa saddexda culamadu ihahda yaa u fadli badan iyo weys alqarni oo nabigu xadiye alayh slat slam amawsha fadligiisa abu hureyre inantiisina uu qabay saciid bin musayib marka de hadii waa mursalkiisi hadii la weriyey saciid bn musayib hadduu nabiga kasoo wariyay muxuu noqonaya ya mursal buu noqonaya soo ma ma rafacahu ila nabiy sala la ala slam duna dikri lwasita ila mursalku wuxuu ahaa ma adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam duna dikri lwasita taabici aragto oo anina nabiga aragay soo maha waayo mar hadduu nabigiiba sidaa yidhi mashaki baa kaaga jira inay cid udhexayso ya de xadiiskiisa waa muxuu bayquni ohan jiray wamursal minhu wamursal minhu saxaabiyu saqad soo maaha waa wix kuu saxaabi ka dhacay lakin tacriifka sheeka waa lagu qabsado oo dhici karta hadduu saxaabi ka dhacay dee mushkiladba ma laha ilan waa la garanaya waa waa wada saxaabada waa qaar lagu wada kalsoon yahay ya laakiin waxaa la arkay taabiciin kale kala warinaysa laftigoodu idan taabici dhici karta taabicigani markuu nabiga u gudbiyey waxaa dhici karta inuu taabici kale ka soo wariyey toddoba taabiciyo kale warinaya la arkay waa sababta mursalka loo daciifiyey laakiin waa xaadisa daciifka marka la kuwa u dhow dhowey kabma ee imaamu shaafici iyo culimadaasi ay masaa ku saleeyaan marka lagu leeyay madhab hebel usuushiisa taasaa ka mid a ah, kaasina waa kaa ka mid a ah. wa can cimraan bin xusein radi allahu canhuma qaala kaanat b kaanat b waxay igu sugnayd bawasiru bawasir baa igu sameyd babasir bawasir oo dee inagu babasir aynu dhahno fasaltu nabiya sala la alay sl nabiga ayaan weydiiyey can isalaati salaaddii baan weydiiyey faqala wuxu salli tuko qaa'ima fain lam tastadic faqaacida fain lam tastadic facalaa jamb haddaad awoodo fadhi ku tuko salli qaa'iman taagni ku tuko fain lam tastadic haddaanad awoodin faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastadic facalaa jambin adigoo dhinaca ujiifa xadiiska baabka marka hore waxaynu maraynay baabu salaati lmusaafiri walmaridi soo maha safarkii xaggaasu kaga soo baxay marka axaadiista hore markaa wuxuu axaadiis ka warramaysaa mariidkii ayuu galay oo dhamaystiran insha allah laba daqiiqa kaalay hanjada waa gaadheen wacan jaabir radi anhu qaala caada nabiyu sala allahu alay slm soo booqday mariidan mid xanuunsanaya fa wuxuu arkay yusallii isagoo tukanaya ninkii calaa wisaadatin barkima ku tukanaya oo soo dhaweystay sidaa miiska ay hor yaalo kale kor ugu soo durkisay oo sujuudda ku dhaweysanaya faramaa wuu ka tuuray bihaa ay bilwisaadati barkimadiibuu ka tuuray wa qaala wuxu uhi salli ku tuka calaa lardi dhulka ku sujuud in istadacta haddaad awoodo wa ilaa haddii kala miyaa ha ku sujuudi barkimadee eh, fa awmi ishaar iimaaan ishaarid oo adigiyo dhulka marka hore yay waxba idin dhexaynin laakiin haddaad awoodiba kari weydo dhulkii gaadhsiin kari weydo ishaarun dhulkiina fa awmi ishaar imaan wajcal ka yar sujuudaka sujuuddaada akhfada mid ka hooseysa min rukuucika rukuucdaada mid ka hooseysa xagga sujuudiya rukuucdana yaro kala hooseysiiyey rawahu lbayhaqiyu wasaxaxa abu xaatim abuu xaatim wuxuu saxiix ka dhigay waqfahu waqfigiisa inuu mawquuf yahay wa can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi ra-aytu nabiya sala lah alay sl nabig arko yusalii mutarabican yusalii rawahu nasaa-iy wasaxahu alxaakim waanayna soo marray xadiiska ah hore ma soo marray yusali mutramian waay masaaisha haddaba iyo faahfaahintooda waa inoo beri wallahu aclam waxkula tawfiq asalamu alaykum